yeesha rafci heeda hooyaday daabidkahaa ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho

warkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbaynaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwada ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii eebbe idmo waxaa ka mid noqon doona dowladda qatar oo soo jeedisay in la baaro xadgudubyada yuhuudda khaza ay ka wado wararka ugu dambeeyay ee dhulka falastiinna waan eegi doonaa waxaa sidoo kale qayb ka ah ardayda finland oo laga mamnuucay inay taleefono iskuulada la tagaan sheekada haweeney toddobaatan sano jir ah oo mataano ku dhashay dalka uganda waxaa sidoo kale dahana warbixin laga diyaariyay xabsiga ugu xun adduunka ee dadka lagu xiro iyo sidoo kale sheekada nin isagoo nool mid ahaan loo aasay hase ahaatee muddo la rafanayay sidii godkii lagu aasay uga soo bixi lahaa xubnihii joogtada inoo ahaa warar gudaha ee dibadda ku saabsan iyo suugaantiina barnaamijkana qayb ay ka yihiin kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keenay anigaana wankuu bedeli la'a kaagalaan waan la bixi kalama bakayleen naftan laba bahood noqon barhkagan ku siin la naftan laba bahood noqon barhkagan ku siin iyo hadda dhambaysana bisinkaan ku darila bedankaaga faataxo aaga faataxo uban uga dhigila nambarkayga bilan baan bartankii isku gelin laa bacda dhagaha maqalkan hobka kuugu barin laa indhahayga balkiyo buduudan ku dhigila sanbabkayga bilan baan bartankii isku gelin laa bacda dhagaha maqalkan hobka kuugu barin laa

aniga caashaqu habeenkii bokaygan igu bariyey kodhanla kolkan soo baraarugo bishaaraan ku siinla bidhantada aragaan bilkhayr ugu ducaynla sharaabku siinaa bidhaantada haragaan bilkhayr ugu ducayna ilaa waxaan baryaaya adduunyada badhaadhiyo warqadinaad ku waarto aakhirana bishariyo jannada inaad ku baarida jannada ayaad ku baridaa ilaa waxaan baryayaa adduunyada badhaadhiyo badhadinaad ku waartood bagaeyanga akuu lulilahaa balag iladaya sidiisaan ku daawan laga bili baryarada oloshaan biyasi ku odhan laa ka jeer baridada halamaha aanan baydhesida bongadhay wan kugu bogson la hadiyo jeer baridada halamaha badan baan baro kaga dhigila caqligeenna badan baan isku wadaa badxilaha balaayada xijaabkan burdo kaaga celinla qalbigayga bilan baan baro kaga dhignaa aqligeenna badan baan isku wada badxinaha balaayada xijaabkan burdo kaaga celin laha riyadan habeen bara baxle kugu tumila waan bilanay kodhalla bidhaabtada aragan bilkhayr ugu ducayla barbaarta warre baan bilanay kodhalla bidhaabtada aragan bilkhayr ugu ducayla raadina kuwaartood aakhirana bishariyo jannada inaad ku barqad inaad ku waarto aakhirana jannada ku barida heestan halkudhigeed waxaa radaa beerqaad waxaa ku luuqeynaya labada fanaan ilaaha naxariistay saar axmed jaamac iyo maxamed axmed nabarlow allahuna ku raxmadee maxamed cabdulaahi sangub ayaa ereed lagahay ah dabcan allahanka daawdacada masxaf ayaa isna golareer saaray waa maadees adduunyada dadkuna matalayaan oo aadii ahayd oo qaybka ahayd heestan ay dad badanna xasuusanayaan daafur bay noogu tahay barnaamijkeena kulanka keenan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hsano hadda dhow ku dhinta adeerow sheekada sheekada iiga duso kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad caqabadaha barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa ku dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal kooxda fallaagada ah ee m saddex labaatan layihaahdo ayaa waxaa la sheegay inay dib u qabsadeen magaalooyin ay ciidamada qaramada midoobey nabad ilaalinta ka baxeen oo ku yaala bariga jamhuuriyadda koongoda dimuqraadiga ah ee kongo cutubyo ka tirsan ciidamada kenya oo gaaraya ilaa saddex boqol askari ayaa habalii kuwii ugu horeeyay ee ka baxay fariisimo ay ku lahaayeen magaalada gooma ee xarunta gobolka waqooyiga kiifo maantay galankii hore ciidamadan ayaa la geeyey baa gobolkaasi sanad ka hor kadib codsi uga yimid dowladda koongoda dimuqraadiga ah iyadoo la rajeynayay xilligaasi in la xakameeyo kooxda fallaagada ah ee m saddex labaatan oo markan dagaal cusub soo qaaday hase ahaatee dowladda ayaa tan iyo waagaasi waxa ay dhaleeceysay ciidamada bariga afrika ka socda oo ay ku tilmaamaysay kuwa aan waxqabad lahayn waxaana ay diiday in dib loo cusboonaysiyo howlgalkooda shaqada ciidamada kenya ayaa qabsaday magaalada layidhaahdo kimumba iyo magaalada kale kibati halkaas oo ay fariisimo ay ku lahaayeen kooxahan laakiin markii dambe gooma ay u guureen markaana way ka baxeen bayaan ay soo saartay kooxda fallaagada ah ee m aaayiraahdo ayaa waxa ku sheegtay inay dib uga soo kabatay oo ay qabsatay dhammaan goobihii horey loogala wareegay ee ku yaala gobolkan xabajoojin laysla gartay bishii hore ayaa hadda waxaa muuqanaysa inay burburtay taasoo keenaysa in dagaal uu qarxo madaxweynaha dalka koongoda dimuqraadiga ah felix tashkisketi ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in dib loo doorto mar kale waxaana uu xilligan uu ku doodayaa in laga yaabo in dhulka ama dhulka ay fallaagadu ay hadda maamulaan aysan qeyb ka noqon doonin meelaha codbixinta laga diibanayo sabab dhinaca amniga dartiis macda goorta ay bilaabanaysaan ama ay bilaabanayaan askarta dalalka kale ee jooga wadankaasi inay ka baxaan goobaha ay ku sugan yihiin dabeeqadii sanadkii naga dhammaaday kooxdan fallaagada ah ee m ayihaahdo ayaa aaga ay ka qabsadeen ee ku yaalan waxay qabsadeen magaalooyin ay kamid yihiin ritshuru mazizi iyo niagono oo ka tirsan ama ku yaala waqooyiga gobolka kiifu waxaana xilligaas mar ay ku wareejiyeen ciidamo ka socday dalaal ay kamid yihiin burundi kenya suudaanta koonfureed iyo uganda tani waxay timid baa leeyahay kadib waagaasna ay ku timid heshiis xilligaasi dowladaha angoola iyo kenya ay garwadeen ka ahaayeen arrimaha afrika intaan ka dhimaana dhowr dowladood oo afrikaan ah ayaa difaacaya go-aankooda ah inay wafuud ballaaran ay u diraan shirka isbedelka eh, cimilada ee eh, coob sideed labaatan ee eh, ka dhacaya magaalada dubai iyagoo ay jiraan dhaleecayn ballaaran liiska qaramada midoobay ayaa ee soo xaadiray ayaa shaaca ka qaadaya in dowlado ay kamid yihiin nigeria morocco kenya tanzania gaana iyo uganda ay kamid yihiin wadamada soo diraya ergada ee waliba dowladaha waaweyn kamid ah dowladda nigeria ayaa la sheegay inay soo dirsatay ergadii ugu badnayd kun afar boqol iyo toban xubnood ayaa ay soo dirsato kulankan uga qeybgalaya morocco waxaa soo raacaysa sideed boqoli iyo labaatan ruux halka kenya ay dirsatay toddoba boqol iyo lixdan ergoomo wakiilo ah. wakiilada dowladaha nigeria kenya ayaa axadii sheegay in qaar badan oo kamid ah ergooyinka liiskooda ay ku jiraan si guud loo maalgelin maadaama ay matalayaan warbaahinta ururada bulshada rayidka iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay labada andal ayaa sidoo kale sheegay in qaar kamid a ergooyinkooda liiska ku jiray ay si fog uga qaybqeeda ama si fogaan arag uga qayb qaadanayaan kulamadan waxaa qoraal lagu yiri maadaama uu yahay dalka ugu weyn africa nigeria ahna kan ugu dhaqaalaha badan islamarkaana leh saami weyn oo ku saabsan waxqabadka cimilada wadan leh dhaqaalo weyn wax soo saarna leh sidoo kalena waa inuu helaa wufuud ka socota nigeria oo noqon doona kuwa ugu badan dalalka afrika ayuu yiri la taliyaha madaxweynaha dalka nigeria bola tribo afhayeenka aqalka madaxtooyada kenya xuseen maxamed ayaa sidoo kale u sheegay telefishinka citizen la yiraahdo ee sida gaarka loo leeyahay in tiradan ergada ah ay tahay mid la buunbuuniyay maadaama ay matalayaan dadkii dadka isdiiwaangeliyey ee munaasabadan ka qaybgalaysa wuxuu intaasi ku daray afhayeenku in dowlada qaranka ee dalkaasi ama dowlada kenya ay ogtahay tahay konton qof erga ah oo muhiim ah inta soo hartana ay kafaalo qaadeen kooxo kale war qoraal oo ay soo saartay dowlada tanzania ayaa yana lagu sheegay in in ka badan boqolkiiba sagaashan ergada ka imaaneysa dalkaasi ay dowlada iyo shirkado kale ay bixinayaan waxa qarash ee ku baxaya qodobo kale ayaa saaxiib noo soo socda barnaamijka kulanka keenana idin dhegeysanaysaan

hogaamiyaha wadahadalada cimilada ee qaramada midoobay suldaan aljaabir ayaa dib ugu celinaya mar kale sheegashada ah inuu dafiray qeyb weyn oo kamid ah xudunta sayniska caalamka iyo cimiladaba waxa uu yidhi arrintan waxay daba socotaa warbixinno ama faallooyinkiisii hore ee ahaa inaysan jirin sayniska ka dambeeya in loo baahan yahay isbedelka cimilada wax looga bedela aada ayaan ugu u aaminsana buu yidhi ixtiraamna u hayaa sayniska wadahadalada ka dhacaya magaalada dubai ee dalka isotaga imaaraadka carabta ee looga hadlay isbedelka cimilada ujeedkiisu wuxuu yahay in horumar laga sameeyo wax kaqabashada isbedelka cimilada dunida dhammaan wadamada ka qeybgalaya wadahadaladan ee qaramada midoobay waxaa heshiiskan uu soo bilowday labada kun xilligaas ay ku heshiiyeen in la yareeyo hawada in lagu sii daayo gaaska kuleelinaya si loo ilaaliyo baa liri celceliska heerkulka caalamiga ah oo kor u kacay hal dhibic shan digrie centigrade marka loo eega balira heerarka warshadaha ka laakiin dhacdo kale oo bishii november ku iyo labaatankeedii uu qoray oo sidoo kalena wax laga qoray ama wax ka qortay haweeneyda mary robertson oo gudoomiyaha kooxda odayaasha ama qeybta cimilada ee sayniska ayaa waxaa sidoo kale hore ereyga qaramada mid u qaabilsay isbedelka cimilada ayaa waxa ay sheegtay in isbedelka cimilada marka loo fiiriyo duulada badan hadda ay ku lug leeyihiin ma jiro wax cilmi ah oo halkan ka jira ama ku jira xaaladaha marka loo eego ayay sheegtay haweeneydan maalintii shanaad ee wadahadalada oo maanta ah qaramada midoobay ninka u qaabilsan master jaaber waxauu yidhi aan caddeeyo halkan aan taaganahay in cilmiga sayniska uu qeyb weyn ka yahay isbedelka cimilada loona baahan yahay in wax badan laga faa-iido milatariga yuhuudda xaaladda falastiin ayaan markaana eegeynayay ayaa waxa ay sheegeen inay isku ballaarinayaan howlgalkooda dhinaca dhulka ah ee marinka khaza waxaana ay sheegeen dhammaan aagaga marinka khaza in hadda ay ku sugan yihiin kadib markii dib usoo cusboonaaday dagaalka ay kula jiraan ururka xamaas waxaa saakay baraha bulshada lagu faafiyey amaro cusub oo ah in dadku ay ka guuraan ilaa labaatan goobood oo ka tirsan dhulka falastiiniyiinta ciidamadeennu waxa ay kusii durkayaan koonfurta iyadoo ay jiraan digniino ka imaanaya kooxaha bani-aadanimada oo sheegaya in dadka khaza ay dhammaanayaan ama ay u dhammaanayaan meelihii ay ku carari lahaayeen saraakiil sarsare oo mareykan ah ayaa marsii horeysay ku celiyay aragtidooda ah in yuhuuddu ay xaq u leedahay inay iska difaacdo xamaas hase ahaatee waxay intaasi ku dareen in askartooda ay tahay inay ilaaliyaan dadka rayidka ah ee khaza jooga dhanka kale la taliyaha ra-iisul wasaaraha israel ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisu ama dowladiisu ay sameyneyso dadaalka ugu badan ee looga fogaanayo waxyeelo gaarta dadka rayidka ah weerarkii xamaas ay ku qaaday dhulka laga haysto toddobadii bishii oktoobar ee sanadkan ayaa waxaa ku dhintay inta la ogyahay ama dowladda yuhuud ay qaratay kun iyo laba boqol qof iyadoo ku dhawaadna laba afartan kale laga qafaashay tan iyo markaasna wasaaradda caafimaadka ee falastiin gaar ahaantan khaza ee xamaas ay maamusho waxa ay sheegtay in inka badan shan toban kun iyo shan boqol oo qof lagu dilay ololaha argoosiga ee yahuuddu waxaana ku jira ilaa lix kun oo caruur ah beesha caalamka waxa ay hadda ka cagajiidayaan in yahuuddu ay u arkaan dhiban inay yiraahda ama u aqoonsadaan kuwa dambiilayaal ah qaramadii midoobay mas-uuliyiin kale oo u hadlay waxa ay sheegayaan uu kamid yahay in layihahda raad halbaari kadari oo u ololeeya arrimaha xuqulinsaanka in qaramada midoobe looga baahan yahay inay qarto in xamaas iyo ururada kale ee falastiinba ay yihiin kuwa dulmalayaana ninkan waxauu sidoo kale sheegay in warqada ay u qoreen hay badan oo qaramada midoobe ka tirsan waxaan filayaa in beesha caalamku ay xoqol insaanku ay awoodaan inay kor u qaadaan siyaasadda caadiga ah ee aqoonsadaanna wixii dhacay toddobadii oktoobar inay ahaayeen xadaaf sidoo kalena ay ahaayeen xaalado kale wixii ka dhacay marinka khaza ayaa lagu leeyahay qoraal ka soo baxay qaar kamid ah hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka dhinaca kale markab nooca dagaalka ah oo mareykanku leeyahay ayaa saraakiisha saaran waxa ay sheegeen inay soo rideen saddex diyaaradood oo nooca duuliya la-aanta ah kadib markii saddex markab oo ganacsi oo lagu weeraray badda ah sida ay sheegeen ciidamada mareykanka saraakiishan waxaay sheegayaan in markabkooda u s s carne layihaahdo uu caawiyay maraakiibta kuwaas oo xiriir la lahaa afariy toban wadan oo u k ku jirto axadii ayaa racdadan dhacday habeenkeedii waxaana la bartilmaamisaday baa laleeyahay goobo ma lagu bartilmaameysaday goobo yeman ama xeebaha yeman meel u dhow oo ay haystaan kooxda xootiyiinta ah ee iran ay taageerto laba kamid mid maraakiibtan ayaa lagu garaacay gantaalo hase ahaatee ma jiraan wax khasaare nafeed oo ka dhashay ayaa qoraalkan lagu yiri afhayn hadlay ururka xootiyiinta ee yemen jooga ayaa sheegay in ciidamada badda ee kooxdooda ay weerareen laba markab oo israa'iil leedahay milatariga yuhuudda ayaa sheegay in maraakiibtaasi aysan iyagu lahayn xuutiyiintu waxa ay iiraan taageero ka helaan waa xuutiyiinta oo iiraan taageero ka hela ayaa qaybaayaa gacanta ku haya qeybo kamid a ah waddanka yemen tan iyo markii ay dhaqdhaqaaqaasi afgembiyeen dowladdii dalkaasi ka jirtay sanadkii labada kun afariy taasoo dhalisay dagaal sokeeye oo weli yeman ka socda waxay dhowaan bilaabeen inay beegsadaan maraakiibta loo malinayo in yuhuuddu ay leedahay ee ku sugan badda cas sababtoo la xiriira dagaalka yuhuudda ay kula jirto mareyka khaza dagaalyahanada jooga ee xamaas taliska dhexe ee mareykanka ee centrcom yidhaahdo waxa uu sheegay oo qeyb ka ah milatariga mareykanka ee kormeeraya howlgalka bariga dhexe ayaa sheegay in markabkooda uss carnel yidhaahdo uu ogaaday gantaal blastig ah kadibna ay ka hortageen sida hadalka lagu yiri waxa ay ku socdeen maraakiib laga lahaa qaarkood u k oo markab oo sida sheexnado markii dambe waxa ay soo rideen waxaamala soo riday diyaarado aan duulyo lahayn kuwaasoo kusii jeeday markabka dagaalka ee mareykanka nafsad inkastoo taliskan waxa uu sheegay haddana inaanay cadeyneyn diyaaradahaasi bartilmaameed inuu ahaayeen maraakiibta dagaalka mareykanku leeyahay isagoo ka jawaabayay qaldhaan kasoo yeertay markabka markabkeena mareykanka ayaa ogaaday kadibna soo riday diyaaradahaasi waxyaabaha sida gaarka ah loo fiiriya waxaa kamida waxaan sidoo kale la haysanaa buu amaan haysanaa sabab kasta oo aan ku aaminayna weeraradan ay ka bilaabanayaan ama ay diyaaradahaasi soo ridayeen xoutiyiinta yemen ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska ciidamada mareykanka horaantii toddobaadkii hore mareykanka waxauu sidoo kale sheegay in markabkooda dagaalka ay qabteen rag hubeysan oo hore u qabsaday markab lala xiriirinayo ama la aaminsan yahay in yuhuuddu ay lahayd kadibna lagu qabsaday xeebaha yemen taliska qeybta dhexe ee mareykanka ayaa sheegay ee maraakiibta hadda ku sugan ama maraya biyaha badda cas ee yuhuuddu leedahay ay la kulmi karaan culusyo waaweyn ra-iisul wasaaraha dalka qatarna waa u sheegay inuu soo jeedinayo dalkiisa uu ku baaqayo baaritaan caalami ah oo deg deg ah kaas oo dhammaystiraya bale oo weliba dhammaystiran dhexdhexaadna ah oo lagu sameynayo waxa ay yuhuuddu ka geysatay marinka khaza oo ra-iisul wasaaruhu uu sheegay inay yihiin dambiyo dagaal sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al jaasim athani ayaa sidoo kale sheegay in qadar ay sii wadi doonto dadaalkeeda ku aadan fududeynta heshiisyo kale oo xabajoojin joogto ah oo laga gaaro godoominta khaza heshiiska xabajoojinta ah oo dhexmara mara israel iyo xamaas ayaa muddo toddobaad ah horey u jiray waxaana garwadeen ka ahayd dowladda qadar oo taageeri ka helaysay dowlado kale oo ka mid yihiin waxayna horseeday in la sii daayo ilaa siddeetan maxaabiis ah oo yuhuud ahaa iyo laba falastiiniyiin ahaa xabajoojintaas waxay dhamaatay jimcihii naga dhamaaday ama lasoo dhaafay iyadoo labada dhinacba ay xilligaasi midba midka kale ay ku eedeynayaan inay xabajoojinta jabiyeen rajada laga qabo xabajoojin kale oo dheeraada oo ka dhacda qasa ayaa sabtigii u muuqatay mid mugdi ah kadib markii yuhuuddu ay wadaxaajoodkooda ay sheegeen kooxdii matalaysay ay qadar ka baxeen oo israael ay dib ugu laabteen yuhuudda ayaa wadaxaajoodkaasi waxaa u wadeeyay xubno ka tirsan hay-adooda sirdoonka ee muusaadka waxaana kala bixeen khaza waxayna kala bixeen qadar toddobaadkan tani jimcihii yuhuudda waxay xoojisay weerarada ay ku hayso kasa iyadoo saraakiil sare oo ka tirsan warbaahinta dowladdana ay u sheegeen in ilaa toddoba oo falastiiniin lagu dilay weerarada kasa ay yuhuudda ka geysatay mm, tani jimcihii maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee i c c ayay dowladda qatar u jeedinaysaa inay baaritaan deg dega sameyso dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada karim khan ayaa ugu baaqay israel iyo xamaasba inay u hogaansamaan shuruucda caalamiga ah waxaana uu sheegay in xafiiskiisa uu sare u qaadi doono baaritaanada lagu hayo dambiyada dagaalka dhammaan dhinacyada waa inay u hogaansamaan sharciga caalamiga ah ee baniaadanimada haddii aadan sidaas yeelina ha ka cabanina hadhow marka xafiiskeena looga baahdo inay wax ka qabta arintan ayuu yidhi karim khan waxaana uu intaa ku daray in booqashadiisii afarta maalmood ahayd uu ku joogay israa'iil iyo daanta galbeedba hadda uu si weyn wax badan uga fahamsan yahay dacwadoogahan waxa uu carabka ku dhuftay ama uu ku adkeynayaa in booqashadiisa aysan ahayn mid baarisa ah, laakiin waxa uu sheegay inuu awooday inuu la hadlo dad dhibanayaal ah oo labada dhinac ah eedeymaha lagu kalsoonaan karo ee dambiyada inta lagu jiro iskahorimaadka hadda waxa ay noqon karaan mowduuca baaritaanka madaxa bannaan ee baaritaano kale waqti kala qaata maxkamadda dambiyada i c c oo ah maxkamad madax bannaan waxaa inta badan la saaraa dadka loo haysto inay ka mid yihiin ama yihiin ama ay geysteen dembiya dhinaca dagaalka ah dacwadoogahan karim khan waxau sidoo kale ku baaqayaa in gargaarka bani si deg deg ah loogu ogolaado qasa isagoo intaa ku daray in xamaas ay tahay inaysan si xun u isticmaalin gargaarkaas amaysan hor istaagin arrinta gargaarka bani-aadamnimada sharciguma ogola in la hor istaago ayuu yiri ninkan karim kaan layidhaahdo dadka rayidka ah waa inay helaan cunto biyo iyo sahayka caafimaad oo ay aada ugu baahan yihiin iyadoo aan dib loo dhigaynin oo sidoo kalena la siyaasadeynaynin waxa uu hore u sheegay in xanibaada gaarsiinta gargaarka qase ay sidoo kale noqon karto dembi dagaal oo maxkamada dambiyada dagaalka ay baari karto yuhuuddu xubinka ma aha i c c in hore uu u diiday awoodda maxkamadan oo ay sheegtay inaysan awoodba u lahayn in baaritaano kiisaskeeda ku sameyso wararka kale ee caalamka haddii adilada shiinaha ayaa ku andacoonaya in markab nooca dagaalka ah oy leeyihiin ciidamada badda ee mareykanka uu si sharci darra ah ugu soo galay badda koonfureed ee shiinaha ciidamada badda ee shiinaha ayaa la sheegay in la diyaariyey si ay ula socdaan markabkan u s s gabriel griefcords la yidhaahdo markii ay ku dhiiradeen meel u dhow biyaha thomasho layihaahdo ee beijin u dhow inay kusoo dhawaadaan qeyb ka midana jasiiradahooda ay tageen mareykanku wuxauu si ulakaca ah u carqaladeynayaa xaaladaha badda iyo koonfurta shiinaha markan waxaan u baahannahay inaan arintan jawaab ka bixino ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi shiinaha milatariga mareykanka ayaa ka jawaabay eedeymaha shiinaha eedeymaha shiinaha kaga imaanaya waxaana uu sheegay in maraakiibkooda dagaalka ay howlgallo joogta ah ka wadeen biyaha caalamiga ah si waafaqsan sharciga caalamiga ah beijing waxay sheeganaysaa in inta badan koonfurta shiinaha inkastoo ay gaartay go-aan maxkamad caalami ah oo ay hore uga soo horjeesatay biyahan waxaa isku haysta dowladaha shiinaha iyo sidoo kale dowlada kale indonesia induneisiya horaantii sanadkan labada dal ayaa bilaabay dholatuskii ugu ballaarnaa taariikhda inta la xasuusto kaas oo ka dhacay meel dhow tuulada labaad ee tomaso layidhaahdo waxaana bishii hore ee labada ciidan ka bilaabeen roonda dhanka badda iyo cirka ah shiinaha ayaa ku adkeysanaya in mareykanku uu fargelin ku hayo biyihiisa ee xeebaha gaara meel xeebaha u dhow waxaana uu kasoo cusboonaa si bada-aadantan mareykanka ficilada mareykanka waan ka jawaabi doonaa ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay dowladda dalkaasi shiinaha oo si kulula arrintan uga hadashay koob iyo toban qof oo kamid ah dadka buuraha fuula ayaa meydkooda laga helay meel u dhow baa godka foolkaanada ka qarxday ee muutamaraba layihahda dalka indonesia kadib markii ay qarxeen foolkaana ay qarxday halkaasoo la sheegay dadka qaarkoodna inay gurmadeen inay gubteen sida ay sheegayaan kooxaha samatabixiyaasha ah labiiyo toban qof oo kale ayaa la la-yahay raqdooda ruuxdooda waxaana la hakeeyey baaritaankii isniinta maanta ah kadib markii foolkaano kale deegaankan ay ka qaraxday waxaa jiray oo deegaankan ku jiray oo buurahan fuulaya baalilaamo kor u tafayay shan iyo toban qof oo kuwa buuraha fuulo ah aagaas ayna ku sugnaayeen waxaana la sheegay markii ugu dambeysay hadda qaarkood la raadinaya buurtan maraaba layiraahdo waxay hawada ama ka qarxay baa laleeyahay ama korkeeda laga arkaya uuro madow iyadoo dambasna uu soo daadanayo ilaa meel masaafo saddex kilomitr u jirta taas oo dadka deegaanka ku qasbaysa inay ka fogaadaan waa mid ka mida ah balli kuwa ugu firfircoon ama meelaha ugu badan ay ka dhacaan fulkaanooyinka deegaanada indonesia marka loo fiirsho waxaana sidoo kale caan ku tahay baalili buurtaani dadka lugeeya ama dadka kale ee buuraha fula wadooyinka qaar ayaa dib loo furay bishii juun ee lasoo dhaafay taasoo ugu wacan tahay baalili markii foolkaano febraar ka qaraxday sidaasoo kale dadku ay mari waayeen foolkaanadii ugu qaraxa ama ugu khasaaraha badneed ama ugu dhimashada badneed ee buurahan maraabaleeda ka dhacday waxa ay qaraxday sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo markaasoo lixdan qof ay ku dhinteen saddex qof ayaa hadda lasoo badbaadiyey waxaana kooxaha gurmadku ay leeyihiin waxaan geenaynaa goobaha caafimaadka iyadoo baaritaano qaar ama howlgallo qaar ay socdaan sidaas waxaa sheegay madaxa hay-adda raadinta samatabixiyaasha ee dalkaasi oo cabu maalig ama cabdulmaalik la yidhaahdo afartan iyo sagaal qof oo buurtaani dusheeda fuulayay ayaa markaas la daadguray markii foolkaanadu ay qaraxday qaar ka mid dadkaas ayaa la sheegay inay aada u gubteen barnaamijka kulanka keenan ayaad weli dhegeysaneysaan fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network muuqaad miyaanay daraaraba waxyaabla igu soo dhacay allahayow dhib badana adoo dhoofe caashaqaa dhushisheeya ka helay cashiirka helay allahayow dhib badana adoo dhoofe caashaqa dhushashiika helay dhushashiika helay waban soo dhaqaaqe dhibanaayladaga dhabbahayuu la soo maray dhowr habeen dhayaarabe meelaayigu dhixigu dhaqsaygu yimide dheree maxaasbe waban soo dhaqaaqe diganaydadaga dhabbahayuu la soo maray dhowr habeen dayaarade meelaayigu dhixiibu dhaqsaygu yimide dhereye maxaasigay magana gedaa dhankiyo xunbay xiray kandhiba xilwa adigu waxaan kaloo dhirteedii dhulkoohodana gedaa dhankiyo xunbay xiray kandhiba xilwa adigu anigoo ku dhuuntu

gudoomiyaana kuula danmarkaanu siixdaba sowdholamudi dabtanuu fuwaysta kuma suugta dhabayu masuuqo gursaan oladan galgacaydweliba dheerisii koray dhulkiyo barwaaqa dhammaanteedna nabadee dhammaanteedna nabadee weliba dheerisii koray

heese kale ayaa noo soo socda warbaahinta wadanka uganda ayaa wax ka qortay haweeney toddobaatan sano jirta oo waddanka uganda u dhalatay ayaa iyana dhashay laba cunug oo mataano ah sida ay sheegeen dhakhaatiirta iyo sidoo kale warbaahinta dalkaasi waxaana lagu tilmaamay shaakada hooyadan mid mucjiso ah magaceeda waxaa la idhahdaa safina namkwaya maxaana ay iyadu naftigeed mar rabaneystay ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay kadib markii laba mataanaha toddobaadka lasoo dhaafay ay ku dhashay xarun caafimaad oo ku taala magaalada kambala tani waa guul aan caadi ahayn in mataano haweeneydan afrikaanada ee da-da toddobaatanka sano jirta ay dhasho waxaa sidaa ila doctor edward tamaala saali oo ah dhakhtarkii sida gaarka ula socday xaaladda haweeneydan oo la hadlay wakaalada wararka ee a f b waxa uu sheegay in haweeneydan ee dhallaankeeda ama labada cunuga dhashay mataanaha oo wiili gabar ah ay weli ku jiraan qeybta daryeelka ee xarunta caafimaadka ee dalkaasi waxaana uu sheegay inay caafimaad qabaan ma jiraan hadda wax aan ahayn farxad oo arrintan ka taagan haweeneydan waxay ka timid meel miyi ah oo masaaka la yidhaahdo oo qiyaastii boqol labaatan kilomitr u jarta magaalada kambaala waxay tiri iyada naftigeeda mari hadashay aniga toddobaatan sana jira markii lai tixgeliyay bay tiri inaan ahay qof daciifa oo daah oo aan awoodin inay ur qaado oo hadana aan dhalin waxa tiri waa wax kaloo mucjisaa ah. waxaa hadda ii sugayana waxay tiri waxa weeye inaan xanaaneeyo ilmahaygan mucjisada mataanaha ah marila hadlaysay wakaalada wararka a f b iyo warbaahinta dalkaasiba namakoaya waxay sidoo kale sheegtay inay dhashay markii ugu horeysay ilmeheedii ugu horreeyay heshay sanadkii labada kun iyo labaatankii gabar dhashay iyadoo sheegay xilligaas in dadku ay ku dacayadeyn jireen inay tahay qof habaaran oo aan caruur dhalinin waxay sidoo kale sheegtay in saygeeda ugu horeeyey uu ka dhintay sanadksanadkii kun iyo sagaal iyadoo wax caruur aan u dhalin sidaa darteed waxay sheegtay ninka hadda qaba inay guursatay kun sagaal boqol iyo lix sagaahanki ilaa waagaas waxaa ruuramaysan dhalin muddo afar toban sano ka badana haweeneydan waxay sidoo kale sheegtay dadka qaar waxay ta rajaxmo badan ayay ii muujinayeen oo waxay ii sheegayeen in ahay qof madhasha oo weligeedna aan dhalayn taleefanada gacanta ayaa laga mamnuucayaa dhammaan dugsiyada ku yaala dalka new zealand ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sidaasi waxa uu kaga dhawaaqay todobaadkan isagoo sheegay in xukuumadda sacuurtanka ay dooneysa inay hagaajiso heerka wax akhriska ee sii yaraanaya waxbarasho barwaaqo leh ayaan doonaynaa buu yidhi inaan halkaasi aanu ka qaadno sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi christopher luxon waxaana laga mamnuucayaa ardayda inay qaataan iskuulada u qaataan telefoonada gacanta dugsiyada new zealand ayaa waxa ay lahaan jireen qaar ka mid ah heerarka wax akhriska ee ugu sareeya adduunka oo dhan laakiin heerarka akhriska iyo qorista ayaa hoos u dhacay ilaa heer cilmibaarayaasha qaarkood ay sheegaan in ardada qaarkood ay arrintan ku liibato ra-isul wasaaraha dalkaasi ayaa ku dhawaaqay inuu mamnuucay in dugsiyada boqolka maalmood ee ugu horreeya uu xafiiska jooga ay dadka ama ardada u qaataan taleefanada gacanta oo uu sheegay ardada inay ka mashquuliyeen inay wax qoraan ama wax akhriyaan waxaanu doonaynaa weeri inaanu mamnuucno ama waanu mamnuucaynaa dugsiyada new zealand in taleefona loo qaato waxaanu doonaynaa in caruurteenna ay waxbartaan waxaan sidoo kale doonaynaa in macalimiinteenna ay caruurta waxbaraan cilmibaarayaal ka socda hay samafalka ee new zealand education hab layidhaahdo ayaa saadaaliyey dhibaatada akhris iyo qoriska ee kii oo hoos u dhacday oo sheegeen in boqolkiiba shan wax ka badan caruurta da-dooda sano ka yartahay aysan waxna qori karin waxna aqrin karin waa in wax laga qabtaa si wax loo qabtana waa in heerka qorista oo hooseeya kor loo qaadaa ayuu ra-isul wasaaruhu yidhi xukuumadda muxaafidka ah ee ra-isul wasaare christopher luxon waxa uu xafiiska la wareegtay isniintii lasoo dhaafay waxaana hareeyay fadeexado isbuucyadii ugu horreeyay xukuumadeeda ama xukuumadan ra waxa uu kaloo sheegay inuu go-aansada inuu dib bilaabi doono horumarinta saliidda iyo gaaska ee xeebaha isagoo meesha ka saaraya in sidoo kale ra-isul wasaarihii ku horreysay ee qeexayay in tilaabadan dib loogu laabto ama cimilada ay waxu dhibeyso markana waxaan eegaynaa haweeney wariye ah oo u dhalatay dalka honduras ayaa waxaa oo lagu magacaabo marcela rosto ayaa sheegtay inay kusoo aragtay xabsi ku yaala dalkaasi honduras iyo dalka kale oo xuduudda ku yaala xuduudda la wadaaga honduras elsalvador inuu yahay xabsiga ugu xun ee bani lagu xiro dambiyada abaabulanee honduras iyo dalka dariska la ah el safador ayaa dadka geysta loo xira xabsigan waxaa ka taagan falal naxariis darro ah oo ka dhan ah bani-aadanimada dadka ku xiran oo burcad u badan waxaa qaarkood ay xiran yihiin muddo dheer sida laga soo xigtay hay-adda amnesty internationalna in ka badan lixdan kun oo qof ayaa si sabab la-aan ah ugu xiran xabsigan oo dowladda el salvador iyo dowlada kale honduras ba ay ku xiraan tani waxa ay daba socotaa baa leeyahay dalal bareer oo bareer ah dhowr mar ka dhacay dalalkaasi ilaa bishii january ee sanadkan soddon kun oo qof ayaa dembiyo lagu soo oogay oo lagu xiray iyadoo sideed kun oo dheeraadana saddexdii bilood ee ugu dambeysay lagu xiray xabsigan waxaa maamulo baa leeyahay labada dowladoodba laakiin sargaalka ugu sarreeya ee labrens la yidhaahdo ayaa sheegay in qeybaha qaar ay ku xiran yihiin soddon kun oo qof waxaana la sheegay dadkan in aada la cadaabo oo mararka qaar jirkooda dhaawacyo weyn ayaa lagu arkaya dadka ku jira layaab kale waxaa ka mid a ah lamaane isguursaday oo dilay ay haysteen kadibna halkaas ayaa lagu soo xiray dadka kale ku xiran waxaa ka mid ah shan iyo toban sana jir ah iyo afar walaala oo iyana eh, loo haysto inay dileen nin tagsiila ah oo gaari kusoo qaaday dadkaas ayaa kamid bale marka waa xabsiga ugu xun ee dadka lagu xiro ayaa loo aqoonsaday xabsigan markan saaxiib yeel waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maanta kale maxaadunida ka dhacay waryaheena efraah axmed ayaana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa maalin isniina taariikhdan waxay ku beegan tahay afarta bisha diseembar sanadkuna waa laba waa maalintii saddex boqol ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan hadii haddii la idmo toddoba cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo lixdii magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dibadbax xoogan oo laga soo horjeeday faragelinta ciidamada itoobiya iyo maraykanka ee soomaaliya iyada oo dibadbaxaasi ay soo qabanqaabiyeen hoggaankii midowgii maxkamadaha islaamka maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii waxaa iscasilay shan wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii uu soo dhisay ra-iisul wasaarihii xilligaasi nuur xasan xuseen nuur cadde kuwaasi oo sheegay inaysan u cuntameynin xilalka loo magacaabay maanta oo kale sanadii labadii kun afariyo tobankii kooxaha hubaysan oo al-shabaab ka tirsan ayaa magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamarweyne ku dhaawacay mustaf mayow oo ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamankii xilligaasi shaqaynayey weerarka xildhibaanka maalintaasi lagu dhaawacay waxaa ku geeriyooday saddex ruux oo kale oo gaariga la saarnaa maanta oo kale sanadkii kun shan boqol soddon afartii suldaankii xilligaasi boqortooyadii cusmaaniyiinta ee suldaan suleymaan ayaa qabsaday magaalada baqdaadi caasimadda dalka ciraaq maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sideed iyo tobankii madaxweynihii xilligaasi ee dalka mareykanka woodrow wilson ayaa doon ugu safray dalka faransiiska si uu uga qayb galo shirka nabadda ee lagu dhammeynayay dagaalkii koowaad ee adduunka oo xilligaasi socday maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol labayo afartankii diyaaradaha dagaalka mareykanka ayaa weerarkii ugu horreeyey ku qaaday dalka talyaaniga ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun toddobiyo tobankii kooxaha xuutiyiinta yemen ayaa dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi cali cabdalla saalax oo wakhti dheer yemen xukumayey guud ahaanna waa igintaa xubintii maanta oo kale markaan aan dib idinkuga celiyo burhaan diiniya qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n ifraax axmed aad umahadsan tahay waxayna la socodsiinaysay qaar kamida ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay markan waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubinteennii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay dhiilladiiyo colaadaha adduunyada ka dhacaya dhibka nolosha weeye dagaalada ma dhaafnaa nabad ma u dhaqaaqnaa mase waysdhammaynaa cidiyaanay dhaqannin war axmedow nabaddu shaqay u baahan tahay waana sidii horay loo yidhi eh. inta cadowga dhoohani dhiiggeenna jaqayoo dalka dhinac ka joogaan eh. inay nabadi dhalataa waa mid aan dhacaynine eh. kuwa nolosha nugu dhibay dhimbelaha rasaastiya ka waraabsha dhamacdo dhagta dhiig ha loo daro warkalamaanay wali kala leeray anti awkaynool aadey uuriyaal ma dhaafasa waar waxba daalin kuwa diinta ku dhuntee dhagarteenna ku naaxay shacabkeenna dhammeeyey iyo khawaariijta dhibtooda dhulka aan ka xurayno warkalamaanay waxaa la yidhi inta khawaarij ay dhulkayna taaka ka joogto dagaalka in nabad xooga lagu dhaliyo lama huraayo war waxaa kaloo la yidhi al-shabaabka iyo dhilmaanyada ka sii xumay inta ay iyo ciidda dhinac ka joogaan nabad dhawri maynee ma dhuroobayaashaas dhufayskay qotaan iyo ugu dhaca difaacyada war walla weynayma hadda kadib aad difaaciya isku qodan doontaan war waaqlow halganka khawaariista lagula jiro qofkii ka haray dhibaysaaye dhulkeenna ayaanu dhimanaynaa dharaariyo habeen difaacayna naftiyo dhiiggaanu huraynaa farag ii farkeenow ii fiinow mal hurawa dheegi jari war waxaa la yidhi hoggaan dhiiran kara dharartay arrinii dhudhubaada gashana dhisi kara awood lagu dhiiran karo uga dhigan masalo wardhaalayda anigana iyadoo ingilish haddaan ku darsadoon dhii isticmaalo definition waa inaan u samaynaa shabaabkii defense waa inaan galnaa maalin cade dimuqraatic waa inaan dhalinaa mustaqbalka dhowe dhiil waa inaan ka qaadanaa nabadeenna dhufuushan <laughs> dhufuushan aryaadhaha qurbajoog iyo qorax joog dalku waa ka dhexeeyaa dharka kan cadayste jidka dhinac maraaye dhibka diidaya iyo kan dhammaade dhagaxiisa saare dhoobada qasa way wada dhasheen war cabdullah waxaa ka tagtay jalla dhoobada anna dhagaxa disba weeye kiika dhuntow dhibka diido dhaxalkumalihiid war kalemaanay war ma haysaane maalmahan shabaabkii godkooda biyo ugu galeen baa la yidhi madaaladkiyaa ku fatahay biyo gurigalea goddhaafayaana hayaay mabooliya mirada biyo galeen urmaba shabaabka fatahadu qaadatay ciddaanu ogeynkadhaa ma jidho bareedhaha warka waa iga dhex gasheenoo nimanka waxbaa baallahooda yaacaye waana ogeydeen casharkii hiraan lagu dhigay kadib markii duqayn baabahda looga dhiga meelay isku aruursanayeene xalayna mar kale meelay ku shirsanaayeen amiiradoodu oo jilib aaggeeda ayaa waxaa la yidhi gantaale cirka looga soo duqeeyey dagaandigahana waa ku noqdeen ay haddana waxay la yaaban yihiinaa layidhi meesha looga yimid war meesha maktabkoodii iyo faylalkii diiwaangelinta loogu dhacay khawaariijta oo kabtay maaragtaydu ka raacday waa deegaano ka tirsan gobolka baay waxaana layidhi ciidamada xooggaa saaka ku dheelmaday madaxda koonfur galbeedna waxay dhaheen sidaasuu ku bilowda wejigii saddexaad ee la dagaalanka khawaariijtu war maydadka shabaab meesha lagu jiijiido shacabku kudulmashxaradeen waa deegaanka halgan ee gobolka hiiraan hadda shacabkiina waxayba leeyihiin halgankeennu istaagi maayo ilaa aan dalkeenna ka xorayno war deegaanka halkan ee gobolka hiiraan maanta waxaa ku shiray oo dagaalka shabaab iyo sida loo ciribti lahay khawaarijta kaga hadlay hogaamiye cali jeyte iyo saraakiisha ciidamada jabuuti ee admis ka tirsan waxayna ka wad hadleynaa la yidhi degmooyinka dhiman ee gobolka hiiraan iyo waddooyinka sidii laisugu furi lahaay haddahe macawisley ciidamada xoogga iyo admis oo isla socda shabaabka babacdhigi lahay ayaa layska rabaa war dadkuma waxay leeyihiin ciddayda hooyay aan heeganka waaya halgankaaga weeya col soo hujumaya udud gudaha joogaba eh. inaan halisa jaro horaan kuugu dhaartay adna ka isku hadlay war qawaaritii jiir xunay la maraysaae eh. soo horay looma dhihin eh. wakaa cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabka waan anigu khawaariijta waxaan dhihi godad qodataya maydka guurataya iskaga carartaya waa gudaha yeelkadaay waad ka war dagaalkii dowladaha waaweyn u dhexeeyaa weji cusub yeeshay hayee ma kuuriida waqooyaa dagaalkii yukrain ku biirtay war ciidankii masraa qase u fakaday aryaadhaha horta falastiin xaa laga damacsan yahay angnoola tangalikahaysa laakiin biidinilaahi nooladaayan war haddee turkigubay xabaas bidiqdaar siiyaaniin waradhahay warka waa ku degdegtaane waxaa la yidhi dhallinyaro soomaaliyeed oo tahriibayaal ahaa ayaa ciidamada ruush ku qabsadeenoo qasab loo askareeyey dagaalka yukrain bayna ka qaybgelayaan baa la yidhi hadda xabad aake qofkii ka cararay ee qumbuludunyo hoosta ka galay samaysaan aryadhaha taasu waa la yaabe samigay baa waxa uu yidhi how eh. xallaagu raadi hayaa xoog eh. anka jeershaaku soo xige eh. xallaagu raadi hayaa xoog anka jeershaaku soo xige waarsood si hore loo yidhi cusubsaan islahaayo maceebunba iga raacday warkalamaanay oday siddeetan jir ah ayaa wiiluu awoowo u yahay oo haldoor ahi waxa uu weydiiyey su'aalo badan odaygiina wuu uga jawaabay ugu horrayn wiilkii wuxuu yidhi awow waxaad ii sheegtaa hebel waa nin tolnimo badan maxaa laga wadaa duqi waxa uu yidhi haddaad maqasho hebel waa nin tol ah waa nin sideed isnacib isku wada oo isku tala oo ka jira una diida inay kala tagaan wiilkii haddana wuxuu weyddiiyey maxaa laga wadaa hebel waa nacab odaygu waxa uu ku jawaabay hebel waa nacab waxaa loola jeedaa waa nin afar is-ogol kala geeya oo kala qoqoba ilaa ay noqdaan neefa qof kala lumay oo mid walbaa cidlo waraabo ku cuno wiilkii mar kaluu odaygu waxau weyddiiyey tolnimo lafteeda awowe maxay tahay awowihii waxau yidhi tolnimo way macno badan tahay waxaase lagu soo koobaa kow nin gardaran daran labo nin gar leh garab istaaggii saddex nin gooman garashadii marka hore waxa uu yidhi in adeerkaa kolkuu gardaran yahay inaad gacanta qabato ood ka joog dhahdo waa tolnimo labo in adeerkaa kolkuu gar leeyahay inaad xaqiisa la raadisaa waa tolnimo saddexaadna in adeerkaa kolkuu baahan yahay ee uu dhibban yahay inaad wax tarto waa tolnimo mar afaraad wiilkii waxa uu awoogii weydiiyey maxaa dumiya maxaase dhisa tolnimada wuxuu yidhi tolnimo waxaa dumiya nin ismahdiye ismahdintiis waan wiilal badanahay ahay anaa sidan ah ee gaar noo bixiya iyo nin maalle ismoodsiiskiis anaa xoolo leh boqolkaba waan bixine dadka laaya oo jiirjiira waxaa kaloo tolnimo dhisa tanaasul iyo kala socosho rag aan isu tanaasulin ma tis qaadayaan mana tanaadaan mana taliyaan tolna ma ahaadaan awow uu yidhi wiilkiiaa mar kale su'aal weydiiyo wuxuu yidhi tol jabkii muxuu yahay waxaa loogu jawaabay tol jabkii ma aha cadow ku habsada ma aha xoolo dhaafa ma aha abaar iyo cudur ku dhaca ee tol jabkii waa marka ay taladoodu gacan gasho doqon dan leh oon tooda tolayn ee tiisa tolanaya iyaguna ay moodayaan inuu tooda tabcayo ugu dambayn wiilkiioo yaaban wuxuu odaygii weydiiyey awowoo tolyaa hogaamin kara waxaana loogu jawaabay tol waxaa hogaamin kara nin cayda ammaan u qaata ammaantana in loo duurxulaya u fahma xoolihiisa iyo kuwoodana isugu dara ninkaas ayaa tol dhisa oo hogaamin kara war ileen tolnimaduba waa islaamnimo laakiin iska jirahe waa tii la yidhi ninbuu ka nin baahan barax looguma dhiibe hadda talwaa waa la yidhi waar waxaa kaloo la yidhi eh. lokala tag hawliyo eh. ninkii tamari yaraaye eh. tololow maxay noqon war kalamaanay tolnimadaasaan ku xasuustay waxaa la yidhi wiilkii dhaawac ahaayoo labada qoys waayahanba isku haysteen natiijadiisii baarista d n waa soo baxday maxkamadda ciidamaduna waa xukuntay baa la yidhi wiilkaana magaciisu wuxuu noqday baa la yidhi cumar waxaana yeeshay qoyskii dambe ee sheeganayey cabdisamedna allah u naxariistee waxaa layidhi wuu dhintay wuxuuna ahaa wiilka qoyskii umar wiilkooda u haystay haddee lagu kala baxa cumar qoyskiisii waa heleen allaha u caafiye cabdisamedna allah u naxariistay qoyskii uu ka baxay samar iyo allah ka siiyo warxelmaane waxaa la yidhi kiiskii wiilkan dhaawac ahaay hadda wuu soo dhammaaday waxaana lagu baaqay labada qoys inay is iscafiyaan calulfiyoobina lagu wada joogo oo ereyadii warbaahinta laysu marsiiyey aan dib loo raacin war soomaalidu waxay duunya iyo geel ku diriraanba eh. ku dagaalamaan ceelbiyoo deeqi kara maalin eh. deegaan ay isku laayaan ku filan daaqsintiya foofka eh. ma haddaa dad nool iyo caruurdoodu ka istaagtayubaarlamaankuageudabaysawaan cunaqabataynkii hubka walili ka qaaday naga aamusa warkalamaana waxaa layihi cunaqabataynta hubka ee la qaaday waxay si toos ah shaqadoodii banaanka u keenaysaa ciidanka cirka oo waayahanba magacuyaal iska ahaa warba waxtamariinayskii baddu miyaysan hawlgelin isaguba war waxaa la yidhi soomaaliya maadaama laga qaaday cunaqabatayntii hubka soomaaliya waxay ku jirtaa suuqyada caalamiga waxayna indhaindhaynaysaa hubkii ay soo iibsan lahayd ee khawaariijta lagu ciribtiri lahaa dalkana lagu difaaci lahaa xogaha hadda soo baxayana waxay sheegayaan in la heli doono diyaaradaha dagaalkao dhowr nooca gawaari gaashaaman waxaa kaloo la yidhi sistem hubka nidaamiya oo la yidhaa falcon webon system oo lala aadayo furimaha ayay dowladda soomaaliya heli doontaa faryaadhaha waxaan idin weydiiha hub khawaariijta mugil loo diro aqoonsahaya mahay joogaanku dilayo ma la helaa war waxaa la yidhi hubka laysarkoo ah midka ugu casrisan ee cadaawaha lagu gumaado in la keeni doonaa la sheegay laftiisa war hubkasin sheegasan hafariinu sallika giibii doone war kale maanay mar haddii hubkii naloo fasaxay aan muddo u xiisnay madaafiicna soo gada karniyo miyo kala nuuca milatarigii soomaaliyeed guul marooqsada ee cadowgiina murugiyo walaac miidhan baa helay dheh war waxaan sugnaaba waa maska ma cuntaa sideed u cuntaa waa hagaag xubintii kalemaana dhegaysateen barnaamijkeenana u dambeysa waxaan kaga tegayaa codka macaan fanaanada caashe cabduw suleymaan maleyka markaad iga maqnaato mugdi iimail xunaan maraanmudg